wasiida bacda ruba walkafiifa kaf waqad yaliihimaa wajarun lam yukaf waxudifad ruba fajarad bacda bal walfaawa bacda alwaawi shaacada alcamal waqad yujaru bisiwaa ruba lada xadfin wabacduhu yuraa mutarida wamud wamundu labadaasii ismaani laba ismi weeye xaytu marka ayay laba ismi yihiin rafaca ay wax rafciyaan ow uuliyaa ama lala xidhiidhiyo alficla ficli lala xidhiidhiyo wadaalika ka ji'tu midu dacaa weeye wa in yajuraa haddii ay jaraan fii mudiyin maadi haddii ay jaraanna fahumaaka min ayay la mid yihiin wastabin caddee filxuduuri xuduur dhexdiisana macnaa fii fii macnaheeda ku caddee xurufuljarka macaanidoodii ayuu ku soo jiray musanifka labadii xarafee ugu dambeeye macno ahaan ayuu ka hadlayaa waa mud iyo mundu waxay ka mid ahaayeen xuruuftii daahir keli a jaraysay damiirna aan jarayn weliba khusuusu daahir keli ayay jaraysay khusuusu daahirka ay jaraysana waxay ahayd ismu zamaan maadi ama xaadir ah ismu zamaan la soo dhaafay ama markaa taagan ayay jaraysay waa yahay mudyo mundu ayaa musanifka wuxuu ka hadlayaa laba isticmaaloy leeyihiin mar xuruufuljar ayaa loo isticmaalaa marna asmaa ayaa loo isticmaalaa waxaa ka dambeeyaa haddii ismi marfuuce uu noqdo ismi rafcisan haddii uu ka dambeeyo maa ra'aytuhu mud yowmaani baa tiri ama mud yowmu lkhamiisi mud mubtada weeye yowmudana waa khabar ismi rafcisan haddii la daba dhigo ismi mubtaday noqonayaan ficli haddii la daba dhigaana ismi darafnimo ku nasbisan ayay noqonayaan muddacaada u miihaaliye weeye labadaa jeer wixii aan ahayna ismiga ka dambeeya waa marka la jare xurufuljar wey xurufuljar weliba aslinimo aan ka bixinoo sideedda xarafee weligood aslinimo laazimo aymaya toddobada xarafee weligood aslinimada laasimo ayay ka mid yihiin waayahay marka jar loo isticmaalo waxa ay jarayaan waa ismu zamaan maadi ama xaadir ah maadi haddii uu yahay yo ismu zamaan lasoo dhaafay ay jaraan macnahooda minta ibtidaa'iyada ayay la macno noqonayaan maa ra'aytuhu mud yowmi ljumca waxay ka dhigan tahay min yowmi ljumcati oo kale zamaan xaadire haddii ay jiraanna macnaa fii bay noqonayaan maa ra'aytuhu mud yowmina waxay ka dhigan tahay fii yowmina sidaa ayuu u jeedaa wamudu wamundu labadaasi ismaani laba ismi weeye xayu meel bay laba ismi yihiin rafaca ay rafciyaan ow uuliyaa ama lala xidhiiriyo alficla ficli lala xidhiiriyo wadaalika ka ji'tu waan imid mud waqti dacaa zayd camar uu u yeerayay wa in yajuraa haddii ay jaraan fii mudiyin maadi haddii ay jaraan fa ka min fahumaa labadooda ka min minta ibtidaa'iyada ayay la mid yihiin wa filxuduuri wastabin cadde filxuduuri xaadir jaridiisa dhexdeedana macnaa fii fii macnaheeda ku cadde wa bacda min wacan wabaa'in ziida maa falam yucaqad can malin qad cuulima waziida bacda ruba walkaafi fakaf waqad yaliihimaa wajarun lam yukaf wasiida maa maa ayaa la siyaadiyey bacda min iyo wacan iyo wabaa'in falam yacuuq ma uusan mancinin can camalin camalka ma uusan mancinin camalka oo qad culima loo soo ogaaday wasiida maa waa la siyaadiyey bacda ruba iyo walkaaf fakafa wuu manciyey waqad yaliihimaa inuu la xidhiirsadaa surowdaa wajarun jarna lam yukaf aan la mancinin halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka laba mas'ale ayuu doonayaa inuu ku khatimo xuruufuljar xuruufuljar macaanidoodii iyo tiradoodii iyo waxdha wuu ka soo baxay laba masaluu ku khatimaya labada masale masale waxa weeye maa zaa'ida ah xuruuftani in la geliyaa ma bannaan tahay haddiise la geliyo camalfalkoodii sidee noqonaya taa wuu ka hadlaya labaad wuxuu ka hadlayaa xarfuljarka inta la xadfo jarkiisii in la baaqi yeelaa ma bannaan tahay labadaa arrimood ayuu doonayaa inuu ka hadlo arrinka horee ah xarfuljar maa zaa'ida in la geliyaaba bannaan tahay shan xaraf ayay ku bannaan tahay xurufuljarka kow iyo labaatan xaraf bay ahaayeen kow iyo labaatankaa shan xaraf ayay ku bannaan tahay maa zaa'ida in la daba dhigo lix iyo toban xarafna maa zaa'id in la daba dhigaa ma bannaano shanta xarafe ay ku bannaan tahay waa ba iyo min iyo can iyo kaaf iyo rubba shantaasay ku bannaan tahay shantaa marka la daba dhigo saddexda hore waa min iyo can iyo ba maa zaa'ida marka la daba dhigo camaluljarki ka mancin mayso maada oo xarafkan xarfuljarka ahee maada zaa'idada la daba dhigay maada waxa ka sii dambeeyuu xarafka jari mimaa khati'aatihim uwriquu min xarfu jarin maada zaa'ida khatii'aati majruurun bimin fabimaa naqdihim miihaaqahum albaawi xarfu jarin maada zaa'ida naqdi majruurun bilbaa'i camaa qaliilin layusbixunna naadimiin can xarfu jar maada zaa'ida qaliilinna canta horaa jaraysa kama mancinayso waayahay kaaf iyo rubbaa kuu timid kaaf iyo ruba maa zaa'ida haddii la daba dhigo haalib camalka in laga manciyo oo ayan jarin waxba maa zaa'idaa kaaf haddii la daba dhigo ama ruba la daba dhigo ruba ma iyo kamaa la yidhaahdo inayan waxba jarinee jarka laga manciyo ayaa haaliba ah. haddaba jarka marka laga manciyo labadii jumlay gelayaan jumla ismiyana way gelayaan jumla ficliyana way gelayaan kamaa sayfu camrin lam takunhu madaaribu aun maajidun lam yuzinii baynaan kusoo marruu ahaa mutamimkii aun maajidun lam yuzinii yowma mashhadin kamaa sayfu camrin kaafka xarfuljar buu ahaa maadana xarf zaa'idoo kaaffaa la yidhaahdaa camalkay ka mancisay sayfu mubtada weeye lam takunhu jumladeedana waa qaba jumla ismiyaay gasha jumla ficliye inay gashaana way dhici karta waa yahay rubana waa la mid inay iska jiraanoo jarkii aan laga mancininna wax dhici kara weeye mase badna kama naasi majruubun calayhi wa jaarimun Eh, wanansuru mowlaana wanaclamu anahu eh, kamannaasi majruumun kamannaasi kaafka xarfuljarmaadina zaa'ida annaasina kaafkaa jaraya sidaa inay dhacdana way badan tahay rubadaa haddii maal la daba dhigo horta ruba si ahaan ba'da in la shido ruba la yiraahda la yaqaana in la takfiifiyo ruba keli la yidhaahdo la shidinna way dhici karta ruba haddii maal la daba dhigo jumla ismiye inay gashaa suuroobi karta rubamaa zaydun qaa'imun la yiraahdo jumla ficliya inay gashaana waa suuroobi karta laakiin ficil maadi waa in loo hormariya jumla ficliya haddii ay gasho rubamaa qaama zaydun waa in la yidhaahdaa rubamaa owsaytu fii calamin tarfacan thawbii shabaalaatun jumla mudaariciya in la geliyaa waxay ku dhici kartaa oo keli ah mudaarica mawdiculmaadi haddii uu yaallo oo sidee u yaallaa maadiga waa shay muxaqaq oo la huba ilaa wax la soo dhaafay waa la ogyahay inuu dhacay mudaaricaas haddii la hubo sida maadiga loo huboo kale aa gelin kara rubamaa yawaddu ladiina kafaruu oo rubamaada ayaa camalka looga manciyey yawaddu ficli mudaaricna waa la dhigay tamaniga ay samayni doonaan muxaqaq weeye sida maadiga loo hubo oo kale taana waa karta wa bacda min wasiida waa la ziyaadiyey maa ayaa la ziyaadiyey bacda min iyo wa can iyo wa ba'in min iyo can iyo ba gadaashoodaa la siyaadiyey falam yacuq maa ma uusan mancinin can camalin camal ma uusan horjoogsanin camalka oo qad culima xuruuftaa loo soo ogaaday camalujarki kama ayaan mancinin wasiida waa la siyaadiyey maadii bacda ruba gadaasheeda ayaa la siyaadiyey iyo walkaafi kaaf gadaasheeda fa kafa camalkuu ka manciyey camalka inuu manciyaa badan waqad yalii maa inuu la xiriirsanaa suurowdaa himaa kaaf iyo ruba walxaal jarun jarna lam yukaf aan la mancinin waxudifat ruba fajarad bacda bal wafaa wa bacda alwaawi shaaca dalcamal waxudifat waa la xadfay ruba ayaa la xadfay fajarad waxay jartay bacda bal bal gadaasheeda iyo walfaa'i gadaasheeda washaaca wuu faafay daaka alcamalu ee camalka ah bacdal waawi ayuu faafay xarfuljar inta la xadfo jarkiisi in la baaqi yeelaa ka waran labuu u qaybsamaa qiyaas iyo shaad qiyaaska toddoba mawdic wey toddobadaa mawdic khudarigaa tirinaya idinkaa eegi doonaa ma sii dhib badna toddobadaa mawdic waxaan ahayn xarfuljar inta la xadfo jarkiisi in la baaqi yeela qiyaas ma noqonayo toddobadaa mawdic waxaa ka mid a rubba wow gadaasheeda in la xadfo ama fa gadaasheeda in la xadfo ama ruba gadaasheeda in la xadfo ama bal gadaasheeda in la xadfo jarkiina la baaqi wax dhici kara waxaa akaroo aad u fara badan wow gadaasheeda in la xadfo waleylin kamawji lbaxri arkaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali la yidhaahdo wa qirbati aqwaamin jacaltu cisaamaha calaa kaahilin minii daruurin muraxalin wow gadaasheeda rubba in la xadfo jarkiina la baaqi yeelo akar wey waxaa kaiir oo fara badan akar kale aan gaarsiisnayn fa iyo uma gadaashooda in la xadfo fa gadaasheeda rubba in la xadfo jarkiina la baaqi yeelo fa miliki xublaa qad daraftu wa murdicin la yidhaahdo waa kaiir uma gadaasheeda waa la xadfi karaya waxa qaliila bal gadaasheeda in la xadfo bal gadaasheeda rube inta la xadfo jarkii in la baaqi yeelo bal baladin milul fijaaji qatamu laa yushtaraa eh, kitaanuhu wa jahramu bal baladin ruba baladin loo wado qaliil weeye waxaa aqalu minhu ah ka yar xarafba iyadoon la sheegin rube inta la xadfo jarkiina in la baaqi yeelo rasmi daarin waqaftu fii talalihi kitu lxayaata min jalalihi aqalu min daalika weeye aad buu u yaryahay waa yahay rubadaa mooye xuruufuljarka kale ka waran laftooda mawaadic bay qiyaas noqona mawaadicda wixii aan ahayn neeshaad wey wa xudifat ruba ruba ayaa la xadfay fa jarad waxay jartay bacda bal iyo walfaa'i fa iyo bal gadaashooda ayay jartay wa shaaca wuu faafay daaka alcamalu ee camalka ah in la xadfo ruba jarkiina la baaqi yeelo shaqadaasi waxay faaftay bacdalwaaw gadaashi waqad yujaru bisiwaaru balladaa xadfin wa bacduhu yuraabu ariidan waqad yujaru in la jaraa suurowdaa bisiwaar ruba wax ka soo haray in wax lagu jaraa suurowdaa ladaa xadfin xadaf agtii wa bacduhu kaa qaarkiina yuraa waa la ogaani mutaridan mid qiyaasoobayaa lagu ogaani yacni wuxuu leeyahay ruba mooye xuruufuljarka kale ruba waa soo sheegnay inta la xadfo jarkoodii in la baaqi ka waran laba qayb ayuu u qaybsamaa qiyaas iyo shad qiyaaska waxaa ka mid a baa'ul qasam billaahi oo kale inta bacda la xadfo jarkeeda in la baaqi yeelo oo allaahi la iska yidhaahdaa qiyaas weeye way suuroobi karta waxaa kale oo suuroobi karaa kan xarafka laga xadfay ismigan xarafka laga xadfo jarka jarkana loo baaqi yeelay jaara majruurkani khabar buu ahaa mubtadaa ka dambeeya jumladoo iswadataana jumlo hore ayay ku cadfan tahay taa lafteeda way suuroobi karta wa fii khalqikum wamaa yabuthu min daabbati aayaatu liqowmin yuuqinu wakhtilaafi leyli la yidhaahdo qiyaas weeye iyadana waa dhici karta adigu dhowr mawdic buu khudariga tirinayaa ilaa buu gaarsiinayaa toddobadaa mawdic xarfuljarkii inta la xadfo jarkiisi in la baaqi yeelo qiyaasku toddobadaa wixii aan ahayn jarka in la baaqi yeelaa shaad weeye qiyaas ma noqonayso xarfuljar in la xadfa sidiisaba qiyaas ma noqonayso marka horeba ilaa mawaadican ku soo marnay tacadilficli wa lusuumuhu mooye oo ahayd an iyo anna gadaashooda wa fii anna wa an yatariduu maca bni labsin ka cajibtu an yadu haddaba xarfuljar haddii la xadfo majruurka in la nasbiyaa la yaqaanaa wacaddi laaziman bixarfi jarin wa in xudifa anasbu lilmunjari wacadin laaziman bixarfi jarin wain xudifa nasbu lilmunjar haddii xarfuljarka la xadfo majruurka mansuub buu noqoni nasculkhaafid ayaa lagu nasbini waa annagii soo marnay amaa jarkii in la baaqi yeelo toddobadaa mawdic wixii aan ahayn shad weeye qiyaas ma aha waqad yujaru in la jaraa suurowdaa bisiwaa ruba ruba wax ka soo haray in lagu jaro ladaa xadfin xadaf agtiina la jaro wa bacduhu kaa qaarkiina yuraa waxaa lagu ogaani mutaridan mid qiyaasoobaya inuu yahay wallahu aclamu sal allah wsl